xagga duyuunta ayay dadku inta badan heshiisya ka galaan marka halkanay culamadu inta badan ku sheegaan iyadoo weli abwaabtii dayntu aanay dhammaan abwaabtii dayntu ay socoto ayay sulxigana keenaan sulxigu sidiisa dee waa heshiis waa murankii oo lasoo afjaro waa qatculmunaasaca kelmadda heshiis marka af soomaali ahaan caqdigiina heshiisunbaa af soomaaliga lagu macneeyaa sulxigiina de waa nooc gaaroo cuquudii kamida oo bacda nisaacin wa khisaam muran dabadii yimid marka in magac kale af soomaaliga loo kala loo sameeyo ayaa uu ku fiicnaa culimada qaarkood baa yihi soo afjarid qaar baa yihi afgarasho hala yidhaahdo maarata is afgarad yani muran dabadi in la is afgarto calaa kuli xaal waa dadkaa buransanaaye heshiiyey yaa sulxi la yidhaahdaa sulxigu markaa de dhowr qaab buu dhici karaa sulxigii muslimiinta iyo gaalada udhexeeyey sida hudnadii oo kale sulxi waa la yidhaahdaa sulxigii imaamka iyo buqaada ahaa ma labadii qole ee markaa baqigu ka dhexeeyey fa aslixuu baynahumaa waa ti idin liho sulxi baa ka dhex dhici karaa kale oo sulxigu uu ka dhex dhici karaa labadii qof ee isqabay markii markaa shiqaaq u dhaco in araada islaaxan yuwafiq illahu in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahum iyadana markaa islaax iyo wasulxu khayr wain tuslixuu watataquu faina allaha kana bima tacmaluuna khabiira iyadana sulxigu waa ka dhexdhacaayo waa uu yimaadaa waxaa kaloo sulxigu uu galaa sul sulx fi lmucaamala mucaamalaadka maaliga ah iyo daymihii wixii la ysku lahaa in iyadana heshiis laga galo halkan markaa ka loo jeeday halkan lagaga waramayaa waa sulxigii mucaamalada kolley baabkan sulxiga oo keliya lagaga hadli maayo waxaa laga hadli doonaa iyaduna waxyaalo uu sulxigu ka dhex dhaco oo axkaam ah oo marka halkani ay munaasib noqotay in lagu sheego sida axkaamtii dariiqa wax kamida iyo axkaamtii eh, milkul ghayrka ama ciddii jaarka kula ahayd eh, tasarufka milkigoodii aad ku tasarufayso eh, iyo wixii qof aad isla lahaydeen tasarufka aad ku tasarufayso iyagana halkanaa lagu sheegi doonaa iyada oo munaasabadu ay tahay waxyaalahaas laftooduba wa heshiis laga galo sulxi laga geli karo markaa sulxigii ku banaanay kii aan ku banaanayn ayaa iyaga laftooda la sheegay aayad qur-aan adee suliga wasulxu khayrun qaacide ka bixisay sulxigu had jeer waa khayr lakin waa markii de waafaqsan yahay si shareecada khilaafsan aan lagu heshiinin xadiiskii baaba tilmaamaya asulxu jaa bayna almuslimiina ilaa sulxan axalla xaraama aw xarama xalaalan oo inuu sulxigu shareecada ku fadhiyo iyaa la doonaya sulxigu waa fulayaa waa lagu waa dhaqangal haddii aanu shareecada ka hor iman wuxuu yihi asulxu baycun sulxigu waa bayc qaacido inuu bixiyay baad moodaayo sulxigii o dhan uu iib ka dhigay laakin de way noo iman doontaa inaanu sulxiga oo dhami aanu iib ahayn laakiin ereygan sulx kelmadda sulx saalixni calaa kada ma iibka ayuunbaa loo isticmaalaa mise wax aan iib ahayn iyo wax kalaba waa loo isticmaalaa halkaas ayaa waxoogaa muran culamada dhexdooda uu ka taagan yahay culamada qaarkood baa le waxa wey saalixni can kada bikada waa kelmad mucaawado oo wax is wax isdhaafsi wax isku bedelasho iyay sheegeysaa qaarkoodna waxay leeyihiin way noqon kartaa mucaawadona way noqon kartaa meel aan mucaawado ahayna sulxi waa loo isticmaali karaa marka sheekhu saad arki doonto kelmadan sulxi wuxuu ka dhalinayaa mucaawado iyo wax isku bedelasho saasuu u yihi asulxu baycun kelmadda sulxi haddii saalixni min kada calaa kada iyo la isticmaalo waxay noqonaysaa wax la ysku dhaafsanayo oo markaa mucaawado iyo wax isweydaarsi waa inuu meeshii yaallo meel aan wax isweydaarsi oolin haddii sulxi la isticmaalo socon mayso waanaynu arki doonaa wuxuu ka farciyo laakiin sida marka madhabka uu ku socday muctamadka marka la eego yani minhu baycu asulxu minhu baycu sida tashjiirka idinka muuqan karta sulxiga qeyb iibabaa jirta yani baycna halkan waxaa loogala jeeda wax isdhaaf wax isweydaarsigii ama ha noqdo ijaaru ama ha noqdo maarata de baycul acyaankii ha noqdo ama markaa dawaada ku tacalluqay haddaba wuxu markuu bayc noqdo yasixu min man yasixu minhu lbaycu wuxuu ka asaxaa cidii baycu ka asixi jiray oo shuruudii wuxuu halkan kuu sheegayaa mutasaalixeynka labadii qof ee heshiinayey ee caaqideynka ah caqdigan sulxiga shuruudoodii waa shuruuddii bay mushtariga uun shuruud kale loo doondooni maayo wa yahbutu fiihi waxaa sugnaanaya sulxiga dhexdiisa maa yahbutu wixii ku sugnaan jiray fi lbayci iyo markay arrintu tahay oo maxaa sugnaan jiray min khiyaari lmajlisi mintuwa bayaaniyo kaa sugnaanaya oo ahaa khiyaaru lmajlis iyo wa khiyaari shari khiyaaru shari iyo waraddi bilcaybi ceebe hadday timaada in la celiyo axkaamtii bayc oo dhan iyaa imanaysa marka uu sulxigu bayc yahayna waa saas markaynu markaa ku soconay inuu beec yahay walaa yajuusu sulxu sulxigii maaragtay ku ansixi maayo calaa maa laa yajuuzu calayhi lbaycu wixii baycuba aanu ku ansixi jirin min almajhuuli wa gayrihi ahaa wax aan la garanayn iyo wax kale saalixnii min kada calaa shayin war alaabtaadii nooca ahay heshiis igala galo waxaad igula heshiisaa wax waa lagula heshiy waa maxay hadhow tole isqabsi baa imanaya markaa jahaalaa ku sugan asixi maayo intaas oo dhan muran kuma jiro waad arkaysaa wuxuu yidhi waa in saalaxa min daynin dayn hadduu heshiis ka galo calaa caynin caynna uu qofkii kula heshiiyo waxan u qaada dayntaadii lagu heshiiyo aw calaa daynin ama cayn kulamu heshiina dayn kale uu yidhaahdo dayntaa kale u qaada dayntaadii lam yajus banaanaan mayso an yatafaraqaa inay kala tagaan min gayri qabdin iyadoon lakala gudoomin guddoomin waayahay saynu soo sheegnay dee sulxi waxaa la isticmaalayaa bacda sabqi khusuuma mar meel muran jiray oo deetana laysla gartay haddana wixii ayaa arrintani ay imanaysa haddaba nin kun lagu sheegtay wuu dafiray waa la xasuusiye wuu xasuustay war waa runtaa buu yihi wallaahi kunkaa waad igulahayd kunkaa diinaar waad igulahayd buu yihi way jirtay arrintaasi haddaba kunkii dinaar ayaa wuxuu doonaya war iminka kun dinaar ma haya wax kale aan ku siiya markaa la doonaya in lagu heshiiyo wixii kale lagu heshiinaya ama cayn buu noqon ama dayn buu noqon cayn maxaa loogala jeedaa shay mucayan oo hadda farta lagu fiiqayo shaygii mucayankaabaa caynta loola jeeda maa yuqaabilu dayn daynna maxaa loogala jeedaa maa fi dima wixii dimada ku jiray baa laga sheegaya dayn marka laleeyahy daynta lagu sheegaya waa maa fi dima boqol dolar iga sii markaa leedahay boqolka dolar waa dayn yani fi dimatika ma aha in wax lagaa sugayo dayn ha u fahmin in wax lagaa sugayo oo muajala kulu ma fi dimati huwa daynu wuxuu hadduu dimaba ku jiro dayn weeyaan saasaa markaa loogala jeeda haddaba hadday cayn isla gartaan war hashaa u qaado kunkaagii doolar iyo waaya iyo ma ama waxaab u keenayba kun dinaar baad igu lahayd ha kuus dahabo halkan yaallo oo eh, kuusan on de sidii lacagta usamaysteen ayuu yihi kawaran kunkaagii dinaar haddaad u qaadato de waa aadi buu yihi way ku heshiiyeen markaa maxay saalaxahu min daynin calaa caynin dayntii ayuu heshiis kala gelayaayo heshiis wuxuu kula gelayaa cayn inuu uqaato de soo arki maysid waaya haddaba cayntaasi maxaad dareemeysaa kun dinaar dahab bay ahaayeen imikana dahabkuusanoo meesha yaal buu yihi u qaado maxaa la rabaa waa dahab dahab lagu iibinaya maxay noqonaysa ribadii baa laga ilaalinaya waa in tamaasulkii jiro kunka dinaar intii ay miisaan leekaanayeen ee garaam waa inuu kan garaamkiisu yahay waa qodob qodob labaad muxuu noqonayaa isna taqaabudkii dahabkaa ninkani waa inuu la wareeg kukada isaga hore ad u qaadata oo mushkilad ma laha kanna waa in imika intaydan kala dhaqaaqin waa inuu qaato qabdi la-aan waxba ansixi maayaan haddii markaa ay isku jinsi yihiinna tamaasul baa loo baahan yahay waay taasi waa taa wuxuu yidhi kunkaagii dinaar waxaan hayaa labiyo tobankan kun eh, labiyo tobankan kun ee dirham dirhamkuna fidu ka samaysan yahe la soc dirham dinaar labiyo tobankan kun ee dirham maad u qaadan bu uqaado igula heshii aan heshi ka heshiino o labiyo tobankan kun ee dirham uqaado buu yihi markaasuu yihi waan ogolaha de waa bayc dinar baa lagu iibiyey daraahim danaaniir baa lagu iibiyey daraahim maxaa la shardiyi jiray dahab fido lagu iibiyey taqaabud baa la shardiyi jiray waxaa la doonaya daraaimta ninkan inuu kala wareego intaan la kala tegi waaya wuxuu ku lahaa toban kiilooyo bariis waa la isla qiray markaasuu yihi sonkortan u qaado maxaa la shardiyaya tamaahul ah, taqaabud un baa la shardiyaya sababtuna waa maxay waa طacaamun biطacaam isku jinsi maaha laakiin waa isku cilo soo ma biacaam marka inuu imika la wareego sonkortii ayaa shardi noqonaysa kolkaynu nuquudan iyo lacagahan imika la isticmaalo ka dhigna ribawi boqol dolar baan kugu lahaa wana iguma adlayn bal aduunkaadi may waan kugu lahaa waa la xasuusi wuu xasuustay war waa runta war haddaba dollar ma shilin baan hayaay shilin ma kugu siiya imisaad igu siinaysaa waa laga heshiiyey sideed maaragtay sagaal boqol oo kun ayaaba lagu heshiy sagaalkii boqolee kun waa inu markaa waaa lagu heshiyey sagaalkaa boqolee kun oo mucayana waa inuu ku wareejiyo haddii dayn lagu heshiiyo ka waran dayn sida loogu heshiiyey wuxuu ihi boqolkaagii dollar sagaal boqol oo kun u qaado markaasuu yihi waa yahay sagaalka boqolee kun waa kuwe mucayan ma dimadiisay ku jiraan waa daynta laguu sheegayo mucayan ma aha markaa waa wax dimadiisa ku jira waa dayn aw calaa daynin markuu kuleeyahay waaba taasuun wuxuu ku yihi tobankaagii kiilooye beriiska ahaa shan iyo toban kilo oo sokor aan kugu sii oo markaa hadday sokorta matala isku wada nooc tahay waxba markaa loo lasii sheegi maayo hadday kala duduwan tahayna lasii sifeeyo sifaadkeeda o dhan la sheego waayahay way asaxaysaa waa iib baycu طacaamin biطacaam marka maxaa la doonayaa tobankii shan iyo toban kiisha sokorta imika inta la miiso ninka lagu wareejiyo ayaa la doonaya marka saasuu ku yihi lam yajuz ma banaano an yatafaraqaa inay kala tagaan min gayri qabdin iyadoon lala kala wareegin halkaa markaa waxaynu ku darnay tashjiirka in kaana in kaanaa mima yajri baynahuma baa dhacday ada waa laga tuuraya in kaanaa mima yajri baynahuma riba weeyaan halkan lam yajuz an yatafaraqaa min gayri qabdin lagu leeyahay waa markii labadan shay ay yihiin dee laba ribo wiyaho shuruudii ribada laga ilaalinayo waaya haddaanay ribowiyeyn ahayn ka waran de haddaanay ribowiyeyn ahayn boqolkii dollar wuxuu yihi ka war haddaad khamiiskaa fiican ee hadda sacuudiga laiga keenay aad u qaadato boqolkaagii dollar khamiiskaa u qaado markaasuu yii gud marxabiya guddoon waan aqbalay waxba inuu qaataa shardi maaha imika maalintu doona usoo noqon karaa waayahay ka waran haddii aanu cayimina uu yidhaahdo khamiis noocaas oo sidaasa oo sidaasa aan ku siiyo boqolkaagii dollar u qaado isna waa yahay buu yii waa mawsuufun mucayanba maaha mawsuufun fi dhima waa wax dimadiisa ku jiro oo khamiis noocaas saasa aan kuu keeno iyo waa yahay baa lagu heshiiyey markaa saalaxa min dayn calaa calaa dayn ila khamiiska laftiisii waa dayn baycu dayni bidayn baa markaana la iska eegaya baycu dayni bidayni laa yajuuz dayn dayn in lagu iibiyo ma banaana haddaba sidaa looga bixi karaa waxaa looga bixi kara lam yajuz an yatafaraqaa min gayri tacyiinin baad halkaa ka dhigaysa lam yajuz an yatafaraqaa min gayri qabdin soo may ahayn min gayri tacyiinin unbaad odhan waa in wixii la cayimo oo la yidhaahdo war khamiiskii kaasaan haddaba kaaga dhigay wa ka sifaadkii wixii waa waad mahadsantay waa yahay wuu ii noqday hadduu yidhaahdo uu ku qanco wuu iska tegi karaa isagoon la wareegin khamiiskii khamiiskiina sidaa ayuu wuxuu ku noqonayaa khamiiskiisii buu ku noqonayaa oo mamluuk buu u unoqonaya isagiibaa yeelanaya haddaba halkaa waxaa kaaga soo baxaysa ah, cido yar bay ka sameeyaanba oo altacyiinu fi lmajlisi ka tacyiini fi lcaqdi atacyiinu fi lmajlisi katacyiini fi lcaqdi shayga haddii majliska majlisulcaqdigii lagu cayimo waa sidii markii hore caqdigaba mucayan looga dhigay una lagu cayimay saasay markaa yidhaahdeen waxaanay markaa arrintaa kasoo reebeen qaaciido guud oo ahayd maa fi dimati laa yatacayanu ilaa bilqabdi qaacido guud wey taas maa fi dimati wixii dimada ku jiraa laa yatacayanu ilaa bilqabdi mucayan kuma noqdo qabdi la-aan haddaad qof dayn ku lahayd boqol dollar ama wax lamida oo tiraahdo waa niyo boqolkaygii meel gaara ii dhig hadde waa dayn aad ku lahay waxaad tiri meel gaara ii dhig oo si gaara iigu hay kayga meel iska dhig meel buu iska dhigay ma boqolkaygu saa ku noqonaya rasuulku kuu sheego wuxuu ku yidhi halkaasaan kuugu riday kaagi haye baa ti waxba kama jiraan waa xoolihiisii qayb kamida uno uu meeshan ku riday waxaasi adiga xoolahaagi goormu noqonayaa markaad qabdooto waayo waxaani waa dayn aad ku leedahay shay mucayanaba maaha marka maa fi dimati laa yatacayanu ilaa bilqabdi maxaynu kasoo reebeynaa markii shay fi dima a iibsaday ee intaan la kala tegin haddana la cayimay tacyiinkaa majliska dhexdiisa ka dhacay waxaynu ka dhigaynaa uun tacyiin caqdigii dhexdiisa ka dhacay waa saas wuxuu yihi wain saalaxa min alfin calaa khamsi miatin lam yasixa waqiila yasixu wain saalaxa hadduu la heshiiyo min alfin kun hadduu kala heshiiyo calaa khamsi miatin shan boqol uu kula heshiiyo lam yasixa socon mayso waqiila waxaa kaloo la yihi mayane yasixu kun dinaar buu ku kun dinaar waayay marka adu waxay socoto waa laysla qiro waa laysla gartay kunkaa dinaari ninkan lagu lahaa markaasuu yihi saalixnii min alalfi calaa khamsi miatin war kunkii heshiis igala gal oo shan boqol uun iiga dhigo shan boqol igula heshii iyo waayahay marka kunkii diinaar baa laga maarata waxaa loo bedelay shan boqol oo diinaar sulxiguna sheekhu siduu soo socday muxuu ahaa bayc buu ahaa iyo iib soo ma siduu inoo soo sheegay asulxu baycun bu marka maxay noqonaysaa kun diinaar iyo maxaa la isku bedelay iyo shan boqol oo diinaar miyay soconaysaa tamaaulkiibaa meesha ka maqan ilan waa dahab dahab lagu iibsaday lam yasixa saasuu ku yihi waxaasi socon maayo waayo sulxigu waa iiba waa sidii uu yihi kunkii aad igu lahayd shantan boqol iga siiso oo kale ayay noqonaysaa shantan boqol igaga iibso ayay noqonaysaa taasina ma banaana waqiila waxaa la yihi waa muctamadkii yasixu mayane wuu asaxayaa oo waa maxay kelmaddan sulxi laysa sariixan fi lbayc sariix kuma aha bayc bayc sariix kuma ahe e. wax kalena wuu noqon karaa markaa maanta wuxuu cibaaradani waxay kinaayo ku tahay uun shan boqol dayntaydii kamidana isii shan boqolna iga saabax marka waa kinaayatu can ilibraai min khamsi mia waxay arrintani maanta sulxigan wuxuu tilmaamay waa ibraa sulxu xaqiiquu noqonayaa wax iska ridid buu noqonaya xadiid saxiixaaba kusoo aroorayoo nabigu alayhi salaatu wasalaam kasto kelmadda sulxi aanu xadiidku dee isticmaalin oo cibaarada dambe ee soo socoto kale uu noqon karo nabigu alayhi salaatu wasalaam labadii nin ee masaajidkiisa ku murmaye daynta isku haystay ibn abi xadrad iyo kacb ibni maalik kacb ibni maalik baa dayn ku lahaa ibn abi xadred masjidkiiba isku yar qabsadeen oo hadalkoodiiba marka hadalkiiba ka taagtaagmayn hala inagu malaha de kor buu codkoodi kor buu markaa u kacay oo waa isku yar qayliye nabigu alayhi salaatu wasalaam gurigiisu de waa kii masaajid ku dheganaayo wuu maqlayo wuu soo baxay war waa sidee markuu ogaaday waxay isku haystaan yaa kacbu dac min daynihi haada war intaa ka rid yani kala bad waan ka riday bu yihi adaba inta kale ha bixiyo qaala qum faqdi haddaba iska bixi baa marka kale bar baa laga tuuray markii kalena sii la yihi saalaxahu min daynihi calaa nisfihi dayntiisii bar buu kula heshiiyey marka waa caadi arrintaasi way ansaxaysaa iibna maahee xataa haddii kelmadda sulxi la isticmaalo iib maahee ibraa bay noqonaysaa iyo sulxu xadiida wax iska dhaafid bay noqonaysaa wain qaala hadduu yihahdo isaguna ereyga saalixna isticmaalin acطinii min acطinii kamsa miati waabra'tuka min kamsi mia waar shan boqol iska bixi shan boqolna waa kaa dhaafay jaaza taas yadu way banaan tahayo dee kelmadii sulxi iibka looga baqayey kuma jirto meesha wain idacaa calayhi maalan hadduu wax u qabsado faankarahu dafiru ilah iguma belihin uma saalaxa minhu haddana uu kala heshiiyo calaa shayin wax uu kagala lam yasixa sulxu sulxigaasi ansixi maayo asulxu can inkaar sulxi qofkiiba dafirsan yahay qofkii arrintiiba dafirsan in heshiis lala galo dee socon mayso oo qofkii ilaa uu kuu qiro waxaan inaad ku leedahay hadday cayn tahayna inaad adigu leedahay uu qiro socon mayso heshiis igala gal maxaan heshiis kaala galaa maxoolahaygan heshiis kaala galaaba meesha imanaysa waxaa dhacda markaa marka qaarkood marka qofku dayntii kuu qabsada maxkamaddu tegaya wuxuu le ninkan xoolaha xoolahayga halayga siiyo adigina waa dafirsan tahay maxkamaddii baa lagaaga yeedhaya rabashka iyo intaa intaad geli lahayd baad isolanaysaa wax iska sii ama boos dhul aad lahayd buu kugu qabsanaya kolkuu kugu qabsadee diido me aniga ale dadkiiba idin dhex gelayo war wax iska siiba ka odhanay mabalaayo inkaarana markaasaa deetana leedahay labadaa kun qaado i saxiix warqata inaan dhulkaasi shaqo kulahayn oon anigu leeya waxaasi cind alimaam shaaficiyi waa min akli amwaali nnaasi bilbail kuqabs kuqad ku maaa kuqabs kuqadi mayside iyaa meesha ka dhalanaysa markaa imaam shaafici wuxuu le adeer maxkamadda ha tago kol haddaanad waxba u ogeyn ha ku soo dacweeyo kolku kusoo dacweeyona de hadduu markhaatiyadiisa keensadana ha loo xuko haddaanu keensanina de ka dhaaro marka shaafici ma ogola asulxu maca alinkaar qofka wixii dafirsan in sulxi laga galo ma ansixinayo waa baatil buu leeyahay baailnimadiisuna waxay ka imanaysaa de qofkani muxuu heshi labada kun maxaad ku siisay baa meesha imanaysa si aanu ii soo dacweyn de waxaas wax soconaya ma dhulkan haddaad aaminsantahay inaad adigu leedahay labadaa kun baad baa lagaaga qaaday ama qofku inaan waxba ku dayn kugu lahayn haddaad aaminsan tahay wixii aad bixisaa waa baad heshiiskaasina heshiid baada buu noqonayaa markaa shareecada waa baalmarsan yahay wain iddaca calayhi maalan faankarahu uma saalaxa minhu calaa shayin lam yasixa sulxu wain saalaxa canhu ajnabi alkana sulxu ajnabi wax la ilaha buu ka gelayaa wuxuu ku yihi wain saalaxa canhu ay can ilmuddaci qofkii wax sheeganayey ee muddaciga ahaa bedelkiisa hadduu sulxi galo ajnabiyun mid ajnabiyo dhankiisa ka socdaa mid baa dhinacii mudiciga ka yimid wuxuu u yimid kii meesha lagu haystay markaasuu yihi war anigaa xaggiisii ka socday inuu sulx ka gallo fain kaana lmuddacaa daynan waxaan la isku haystay hadday dayn ahayd jaaza sulxu sulxu waa banahay kun dollar buu ninka usheeganay kun dollar ayuu usheeganay deetana wuu diiday kaasina waxba laguma laha kolkuu sidaa yidhi waxaa yimid markaa kan ajnabigaa ah. markaasuu yidhi wani anigu kunkaa waan ogahay inaad ninkan ku leedahay waan ogahay inaad ku leedahay laakiin heshiis ila gala anigoo intaa u qaado intaas jiid jiidan lahaydee shantaa boqolna qaado shantaa boqol ee kalena iska daa ama maradaa u qaado ama saacaddaa u qaado sulxi buu kala galay markaa dayntii uu ninka kale uu markaa ku sheeginay markaa wuxuu tegayaa cafwan wuxuu utegayaa dee muddacigiibuu utegaya markaa marna muddaci u ka soconaya marna mudda caleyh lababa ka socon kara marka markan ay daynta tahay dee cidduu tegayaa waxa weeye muddacigiibuu utegaya markaasuu ley ninkaa daynta waad ku leedahay haddaba intaa qaado intaana ka tag ama waxaa ama isagaaba siinayaba maaratay mare iyo alaab kale iyo waxbuu siinaya le dayntaadii u qaado isna waa yahay buu way banaantay taasi baa layihi sababtu waa maxay dee qofkaa kale adigoon idan ka soo qaadan dayntiisa waad bixin karta imika ninkaa dayntii u baad ka bixisa ama heshiis ka gala ama iyadoo dhamaystiran bixiyo qof kale dayntiisa inaad bixiso isagiyo eh, isagiyo aan ogeynna way banaanay markaa markuu dafisanaya waa sidoo kale wain kaana cayna hadday arrintu cayn tahay markay caynta tahay waxaa loo tegaya waa muddaa caleyga muddaa caleygaa loo tegaya dhul buu markaa sheeganay markaa markaasuu dhulkan anaa nin dhul haysto dhulkiisu kutag sule anaa le waa herbalhid orado tag marka mudacigii dee dhulka waa ka maqany kan kalaa markaa dhulkii jooga waxaad u tegaysaa markaa muddaa caleyhi waxaad tegaysaa waxaad utegeysaa mn markana muddacigun baa de utegeysaa nacam iyadana waxaa loo tegayaa uun waa muddacigii ilan mudda caleyhigu waa u haystaa dhulkii muddacigii baad u tegaysaayo markaasaad leedahay huwa laka marka wuxuu ku yidhi waar dhulka adigaaleh ninkaa gacanta ku haystaa ma laha inu heshiis ka galo wuxuu yidhi adaba in kaana cayna hadday cayn tahay haddii ay cayn tahay lam yajuz ma banaana xataa yaquula ilaa uu yidhaahdo huwa laka muddaciyow adiga ayaa iskale waqad wakalanii wuxuu ninkani ii soo diray fii musaalaxatika in aad markaa aan kula heshiiyo marka wuuba kuu qirsan yahay iqraar buu markaa ka sheegay wuxuu yihi adigaa iskale dhulka ninka gacanta ku hayaa male waanu isoo wuu kuu qirsan yahay oo wuu ii aniga wuu ii sheegay oo wuu qirsan yahay waxaanu ii soo diray in aan sulux kaala galo xaaladda iyada way banaanaan marka laakin haddaanu odhanin wuu kuu qirsan yahay warba ninka waxaan ku haysato meeshan aad ku haysato maxaad ka ogosha shan kun iska qaado oo orodo iska tagtay markaa baad baad siinaysa wuu isoo diray oo wuxuu gu yihi sulux la gale shan kun iska qaadoo meesha iskaga tag markaa baad buu qaadanayaa soo ma haddii aanad odhanin ninku meeshii wuu kuu qirsan yahay de maaad aggiisa kaga soconba muu kuusoo kuusoo dirib wa alla wuuu kuusoo diraa meesha ma jiro marka marka lagu soo diray aad sulxigii soo gelayso waa inaad ninkii ka wado iqraar waa inaad ka wado markaasay ansixi haddii kale dee nin baad siinaya oo baad bixinaya ayuun baad noqonaysaa waayahay wa in qaala alajnabiy hadduu ajnabigu yidhaahdo marka imika labada xaalee hore de cayntaba labada xaalee hore labada jeerba wuxuu ka socday muddaca caleyhigii buu ka socday muddaca caleyhigii ayuu ka socday waxaanu u tegayey muddaciguu u tegayey isagoo wakiila waxaa dhici karta inuu mudacigii u tago isagoo wakiilba ahayn ee isagu naftiisa wax u doonayay ninka saddexaad damac baa ka galay meesha lafteeda dhulkiibuu damac ka galay isaga laftiisa la isku haysta wain qaala alajnabiy ajnabigu hadduu yidhaahdo muddaciyow huwa laka waar adiga iskale ka gacanta ku hayaa male adigaa leh anaana kuu og wasaalixnii can fasaalixnii canhu hadda ama wasaalixnii canhu haddaba igala heshii oo heshiis igala gal oo wax aan ku siiyo calaa an yakuna lii dhulkana aanu aan qaato markaa eeg dhulka kii hayay uma tegaya wuxuu tagayaa kii sheeganayay isagaa u qiraya ma aha inuu kii qiraal ka wado isagaa u qirayoo odhanaya adigaala meesha heshiis igala galo maxaa iska bixiyaa aan dhulka qaatay marka muxuu iibsanayaa wuxuu iibsanayaa wax aanu ninkani gacanta kuga hayn soo ma oo cid kale ka hayso marka isagu siduu aaminsan yahay markaynu ku soconno alaabtiyaa gacanta ku haya ninkaa kale muxuu yihi markaa aaib waa nin xoogayde siduu isagu aaminsanyay markaynu eegno waa nin xoogay dhulkuu iibsanaya markaa waa maxay maqsuub waa dhul xoog lagu haysto maqsuubka in la iibsada mii banaanayd ya haddaad kala bixi karayso haddaad kala bixi karaysay banaanayd haddaba wuxuu yihi sheekhu wain qaala ajnabiyu ajnabigu hadduu yidhaahdo huwa laka adigaa leh wasaalixnii canhu heshiis igala gal calaa an yakuna lii iyadoo shardi yani waaad heshiis igala gashaa si uu aniga iigu yeesho anigu aan qaato jaaza way banaan tahay laakiin waa goorma de waa hadduu awood uleeyahay intizaaciisiiyo inuu ka qaato saasuu haddaba kusiilo wuxuu ku yidhi fain salima lahu hadduu u badbaado oo markaa kala bixi kara ninkii imbarama caqdigii saasuu ku laazimayaayu ku dhammaaday wain lam yaslam hadday u badbaadi weyda lahu isagiiyo u kala soo ninkii kala wareegi kari waayo rajaca fi ma dafaca caqdigii wuu iska fasakhayaa oo ninkiibu lacagtii da kasoo qaadanaya marka waa shiraau maqsuumin sida manhaajku marka masaladan ka hadlayay fa shiraau maqsuumin buu ka cabiray tan iyadu shiraau bay noqonaysaa wax la xoogayo aad iibsanayso de markaa waa in alqudra cala alintizaac ay meesha taalla marka hore ood isleedahay ninka waad ka qaadan karaysa haddaad markaa ka qaadan kari waydana de waad fasaha caqdigii waad fasakhaysaayo lacagtaadiibaad ku soo noqonaysaa marka huwa la kadani waa lagama maarmaan baa la yidhi waarkiinii doonaaba lahaadee iga iibi inaad tirada lama ogol kiini doonaaba halahaade waxaan ni waxaanu lahay baad ka iibsanaysa ma nin baa laga iibsan karaa waxaanu lahay ilaa aad qirto inuu isagu leeyahay kama iibsan karti waxaad ka iibsan kartaa uun markaad u qirto inuu isagu leeyahay halkaa waxaynu kaga baxnay arrimihii sulxiga waxaynu gelaynaa marka wadadii iyo axkaamteedii kollay wax badan de kuma kamid a kutubta hore kusoo aragnay waynu iska yar dul cararaynaa wixii u baahan un baynu dul istaan wayajuusu waxaa banaan an yushrica arajulu qofku inuu bixiyo janaaxan barande ama markaa de mad meel markaa la harsado oo gurigiisa ka baxsan ilaa ariiqin waddo inuu u bixiyo naafidin waddo markaa caama waddo gudbaysa wey waddo labada dhinacba u gudbayso oo guud idaa kaana caaliyan waa haddii dhiskii waxa uu dhisayaa uu yahay markaa mid kor ah oo laa yastadiru bihi lmaaratu dadkii marayay aanay ku dhibaatoonaynin barantihii waad bixin karaysaa oo khasab maaha baa la yidhi hataa inaad dawladdii hoose fasax uga soo qaadato bal waa kolley sidii caadadii muslimiintu ay ahayde iminka malaha way kugu soo kallahayaan laakiin saasay ahayd baa la yidhi haddii aanay wax dhibaata aba umadda ku hayn oo maalan dee aad dabaq ma dhisatay dabaqaagi markaa meel sare aad saa uga soo yar bixisay wax yaro aad maaragtay ha ka dhiganayso oo balkoonad kale aad doonaysa inaad iska fadhida galabtii oo kale ama subaxii oo kale oo intana ay ku harayso cadeedda ay kaa celiso ama roobka iyo waxyaalahaasi aada iskaga ilaalinayso dee waa la ogol yahay waxa uun shardia ah inaan wax dhib ah oo dadka ka soo gaaraya aanu jirin baabuurtii maraysay kuwii shixnadaysnaaye maarata xamuulka ahaa kuwii maaragtay haddii ay awr iyo wax marayaan awrtii iyo wixii oo rarani waa inay meeshii mari karayaan haddii intaas lagaa helayo wax dhiba aanay ahayn wadadiina baa la yidhi aanay mugdi ka dhigeyn oo yani iftiinkii wadada aanay yaraaneyn il haddaad meesha madoobeyso iyadoo lafteeda markaa dhib baa imanaysa marka haddii wadadiina aanay mugdi noqonaynin dadkii kale dadkiina ay mari karin wax dhibaato ahna aanay lahayn way iska banaan tahay idan qaadashana uma baahna waxaa loo baahan yahay dawladda hoose de inay intay fuqaha ururiso axkaamtii balad xeerarkii ay ku shaqeyn lahaayeen halkan iyo looga ururiyo ixyaalmawaadka baabu sulxi iyo baabu ixyaa ilmawaad in looga ururiyo xeerkii ay ku shaqeyn lahaayeen iyay u baahan yihiin walaa walaa yajuuzu mana banaan ee waa yahay taasi marka de in qofkii lacag laga qaadaana kii barandaayar samaysan lacag laga qaadaan xaaraan bay noqonaysa baadiyo waxaan loo baahnayn walaa yajuuzu ma banaana an yushrica inuu markaa barandihii bixiyo ilaa derbin gayri naafidin waddo aan gudbayn ilaa biidni ahli derbi dadkii wadadaa lahaa oo ogolaada mooyaane waqiila yajuuzu ma iyana waa iska banaan tahayna waa layi hadday waddadu tahay waddo soo xidhan oo aanay waddo gudbaysa ahayn de waddada ayaa ku intifaacaya intan degana de albaabadu ay kusoo jeedaan intan albaabadu ay kusoo jeedaan ee markaa labada dhinac ka xiga baa ku intifaacaya waddadaasi waxaa la yidhi waa waddo mamluuga marka iyaga iskale lalama laha mar hadday sidaa tahay hadduu midi doonayo barade inuu soo bixiyo waa inuu intii kale ee meeshaa la maraysay ee kula intifaacaysay waa inuu idan ka idan qaato wax weydiiyo kuwii markaa dee albaabkooda uu soo gaarayay weeyaan meesha wax ka bixinayo shardi taasaa maxaa yeelay dee dadkaa maxsuuriintaabaa wadadan wadale waa milkigoodii alintifaacu bimilki hayrna wuxuu u baahan yahay idan buu u baahan yahay waqiila la yajuusme way iska banaantahay baa la yihi yo qiyaasan cala shaarici iyadoo shaarici looga qiyaas qaadana shaaric waa maxay waa kii gudbayey waddadan gudbaysa baa la yihahda eeg derbigu waa kaa aan gudbayn shaaricna derbidu sidooda waxba ahad albaabka weyn ba albaabka gidaarka maarata albaabka ahayd derbidu albaabka weyn markaa wadadan albaabka kusoo dhamaanaysa ayaa iyadana derbi la yidhi inagu derbi malaa gidaarkeen unaqaanaa taasi waa derbi shaaricna waa waddadaa weyne gudbaysa dee labada dhinac ba usoconaysa dariiqna wuu kasii caamsan yahayo de maca kuwii miyiga wadooyinkii miyiga maxaa la odhanaya dariiq baa la odhanaya lakin shaaric la odhan maayo shaaric waa kuwa xan magaalada kudhex yaallo wey waddooyinkan magaalada ayaa shaaric la yidhaahda laakiin taa baadiya iyada ariiq unbaa la odhanaya tan ariiqna waa la odhan shaaricna waa la odhan kan derbiga laftiisa ariiqna waa la odhan waa ariiqun hayru naafid derbina de waa la odhanaya haddaba hadduu yahay derbi aan gudbayn yani waxa weeyaa waddo aan gudbayn ee soo oodan waxay u baahan tahay sida muctamedku uu yahay biidni ahli derbi shaaricii lamid maaha oo dee shaarici ma muslimkii o dhan baa la weydiisan karaya idan lama weydiisan karaya mamluugna maaha isagu marka mar haddaan mamluug ahayn idan uma baahna walaa yajuuzu ma banaana an yushrica inuu markaa e, barando kusii ufidiyo ilaa milki gayrihi meel qof kale leeyahay oo iska banaan jagadii kugu xigtay oo banaan iyaad istiri waar harba aad ka dhigatid iyo maaragtay e, baarkina aad ka dhigatid barando yar u samayso baabuurta kuwa hareeya yaa ku ogol laguma ogola waa inaad qofkii lahaa aad weydiisata ila wixii ad ku intifaacaysa wiii ad ku intifaacaysaa waa inaad isagii weydiisato fain saalaxahu hadduu heshiis kala galo kaas suligi waa kalkan naga so gel soo markiis fain saalaxahu sulxi kala galo maalikuu kii markaa banaankaa lahaa can daalika soo bixintaa uu markaa berenda u samayntaa biciwadin oo bedel qaato lacag iska bixi yidhaahdo lam yajuz buu yihi ma banaana sulxigaasi ma banaana ninkii meeshii w maaragtay berende yar bu saa usoo saaraya u doonaya oo matalan dee roobkii iyo waxbaa kasoo gelaya daaqad uu xaggiisan usoo bixiyey iyaa roob ka soo gelaya marka wuxuu doonayaa inuu maaragtay roobkii aanu soo gelin deetana wuxuu u sameynaya maxay odhan jire maxay ihahdaan fooshad mila ya fooshad fooshad bu markaa doonayaa inuu ku xidho waana markaa meel cidi de waxaa laleeyahay marka horeba daaqadan waa isku difaacaysa inta meeshaan la dhisanaya ila ninki ilaha markuu dhisto wuu kaa awdayaa fooshadanina ma shaqaynayso hadduu adi fooshadii u yihahdo waa nin iska bixinaya ilaa intaad dhisi doontee bishii intaa inaan iska bixiyo fooshaduun ay igu yaallaan ma banaan tahay may ma banaana baa la yihi maxaanay u banaanayn muxuu ka kireeyey hawuu ka kireeyey de adeer lama kireeyaa la yihi liana alhawaa laa yufradu bilcaqdi si is iskii looma kireeyo haw iskeed hawada iskeed looma kireeyo sidaa daraaddeed ma soconayso caqdigaasi caqdi asaxay maaha wain araada hadduu doono an yadaca aljuduuca inuu markaa looxyadii iyo maaragtay saqafkii uu ku qabsado calaa xaaidi jaarihi qofkii jaarka la ahaa gidaarkiisa aw xaaidin mushtarakin baynahumaa ama gidaar ay isla leeyihiin oo labadooda milki udhaxeeyey lam yajus banaanaan maayo fii asaxi lqowleyni labada qowl ee masalada ku sugan kooda sixada badan waayahay nin baa gidaar dhistay guri baabu dhistay adna booskan ku xigaad leedahay boos buu isagii dhistay adna booskii ku xigay iyaad leedahay booskaagii baad u baahatay inaad dhisato maxaad u baahanaysaa waxaad u baahanaysaa jaajuurkaagii inaad gidaarkiisa geliso ood ku qabato de hadhow saqafkii markaad samaynaysana looxaanti iyo wixii in gidaarkiisii la geliyo juduucdan laguu sheegaya waa looxan looxan la duldhigaya saqafka lagu samaynayo wey ila berigii hore masaajidadii qadiimka markaad aragtaan saqafkoodu muxuu ahaa markaad berbere iyo tagtaan masaajidada qadiimka loox adag oo muxuu ahaye eh, ilaa boqol sano qaar jiray baa jira oo dhaqaaqi markaa dee looxaasa berigi hore saqafka laga samaysan jira de waa juduucla looxni muxuu markiis maan jiridu lahayn waa jidcige waa jiridgeed wey haddaba qofkiibaad doonaysaa gidaarkiisii inaad ku qabsato ma xaq baad u leedahay mise xaq umalihid baa laga hadlay ma xaq baad u leedahay mise xaq umalihid waayo laba qowl baa ku sugan qawl wuxuu leeyahy xaq baad u leedahay waa qadiimka qawl qadiim weeyaan muxuu daliishanayaa xadiis saxiixa oo muxuu leeyahay abu hureyra radi allahu tacaala canhu baa wuxuu warinaya sida saxiixayn ku sugan laa yamnacana jaarun jaarahu an yagriza khashabahu fii jidaarihi jaarna yaanu jaarkiisa u diidin inuu ku qabsado looxa gidaarkiisa inuu ku qabsado yaanu u diidin deetana waxoogaa dadkii isir arkay abu abu hureyra oo oo de maarata yar jeedjeedsanayo oo waxoogaa yar isyar diidsiinayo markaasuu yihi maa araakum canhaa mucridiin sunnada aan idiin sheegayo idinkoo ka maarata weji dadbaya ma idin arkayaa wallaahi la armiyana biha bayna aktaafikum wallaahi waan idin dhex dhigayaa xujada waan idinku oogay soo arki maysa xadiiska bukhari muslim buu ku jira marka qadiimka ayaa haysta jadiidku wuxuu yihi maydani waxaan la gidaarka ninkana isagaale gidaarkiisii waxa lagu qabto iyadoon idan la weydiisanin arrintaasi balka obs waxay ubaahan tahay obsasho maxaa ilaha salku ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam dhiiggiina iyo xoolihiina iyo cirdigiinu xaaraan buu kala yahay marka qofkan xoolihiisa iskaga qabso waxoo ku shaqaysagoo diidan halkaa dee waxa weeyaan xoolihii qofkii kale oo lagu tacadiyayaa ka muuqda dabeedna xadiidka maxaa laga yeelayaa xadiidku laba macnoba uu ixtimaalaya maayin labada macne midi waa kaa aynu sheegnay ka kale waxaa suuragala qofna yaanu qof gidaarkiisa u diidin yani gidaarka qofku uu leeyahay in laleeyahy oo gidaarkiisii uu markaa waxa weeyaan isagu lahaaya kaaga ku nabnaa ha u diidin oo gidaarkaagisaad markaa ugu didaysa dee maalan oo kale daaqad baa meesha kugu samaysnay meeshiibuu markaa u da-awdayaa markuu markaa saqaf iyo waxyaala ka dhisto ayuu markaa iska awdaya marku gurigiisi u dasan int ugu qabsado gidaar gidaarka isagaaba laha markaa gidaarkaa uu leeyahay ayaa markii uu waxyaala ku sameeyo ama dul u dhisto dul kor u dhisa uu taago ee uu dhiso ayaa adigii markaa dhibi ku soo gaadhayaayo daaqad meesha kuugu taallay waxbaa awdmaya iftiinkaaga soo gelaya iyo waxbaa xurmaya adigoo waxyaalo noocaasa eeganaya gidaarkiisii isagu uu lahaa inaad wax ku qabsato inuu wax ku qabsado oo uu dhisto haw diidi marka inuu isagu gidaarkiisii dhisto uu wax ku qabsado isagu wax ku hagaajis ha u diidin baa in la leeyahay ayuu xadiidku ixtimaalaya mujadidku kol haddii ixtimaalkaasi soo galayna qaacidadii guud ahayd xoolo laa laa yaxilu maalu mriin muslimin ilaa biibi nafsin minhu qofna xoolihiisu si uu raali ka yahay mooyaane si kale xalaal kuma noqdaan laga gudbi kari maayo buu yihi jadiidkuy halkaa hala mariyo waaya haddaba markaynu jadiidka ku soconno fain saalaxahu hadduu heshiis kala galo can daalika ku qabsashada gidaarkii qofka kale wax ku qabsanayo hadduu yara war waxbaan iska bixinaya oo maxaad iska bixinaysa matalan gidaarkii baa la qiimeynaya marka leeya qiimaha barhkii baan bixinaya gidaarkan wada yeelanayna imika saas sameyan qolyahan reergiisi gidaarka maarata qiimihiisi ayuu nuskiisiibuu celiyaa haddii haddaba heshiis laga galo oo lacag lagu heshiiyo ninkan la siinayo oo gidaarkii qeyb kamida lagaga iibsanayo ama ku dulqabsashadaasi xaqa duldhigashada a lagaga iibsanayo jaaza way banaan tahay oo markaynu jadiidka ku soconno idaa kaana dalika macluuman haddii arrinkaasi uu yahay mid la garanayo oo waxa lagu qabanayo iyo waxa lagu dhisayo iyo waxa la duldhigayo wax laysla garanayo oo jahaala aanay ku sugnayn oo hadduu doono gidaarkii dumin kara waa inaanu dee ahayn haddii wax waaweyn inta meeshii la duldhigo oo markaa wixii dumo dee markaa dhibaataa ka imanaysa marka waa in wixii lagu qabanayay lagu duldhisayey wixii maarata meesha lagu samaynayey ay wax la isla garanaya noqoto gidaarkii mushtaraga ahaana waa saas oo dad gidaarka isla lahaydeen iyadana dee ku qabsan kari maysid waxaanu isagii ogolay ee kolkuu isagii ogolaado ayuunbaad wax ku qabsan karta gidaar baad isla dhisateeno beer baabad lahaydeno meel baad kala qaybsano gidaar baad dhisteen gidaarka waad custa dhisteen oo isla gidaarkii baad u baahatay markaa inaad saqaf ku samaysato de waa inuu kaa ogolaado ila waa isla leedihiin wixii aynu isla ahayn wax ku qabsanaya ila socon mayse haddaad isla ogolaan waydaano deetana aad tiraahdo waabaan ku siinayaa ii fasax ood waxoogahaas isu sidaa kuugu fasaxo iyadana waa caadi oo waa la ogoli wain saalaxa rajula nin hadduu leeshiiyo calaa an yujriya calaa ardihi inuu dhulkiisa kusoo leexiyo aw calaa saطxihi ama maaragtay suduuxiisa saqafkiisa dushiisa ma biyo wa kaana dalika waxaasina uu yahay macluuman wax markaa la garanayo jaaza way banaan tahay waaya wuxuu yihi majaroorkaagii baad waxaad doonaysaa dhul uu qofkan leeyahy banaan inaad kusoo dudo oo markaa biyihiisa ka imanayay gurigaaga iyo wixii ama maaragtay khusaaladii iyo bulaacaddii iyaad doonaysa inaad xagga u weeciso halkaasina waa milkigiisii dee xaqu malihid ilaa kuu fasaxo hadduu kuu fasixi waayo laakiin aad ku heshiisaan aad wax yar iska bixiso bishii bulaacadduna ay halkaa kuu marto waa caadiyo way banaan tahay baa la layidhi laakiin idana da in meeshii bullaacaddu maraysay iyo xuduuddii iyo wixii in laysla qiro oo laysla garto ayaa markaa muhiima sidoo kale hadii aad markaa majaroorkii doonaysa isaga matalan waxaa kaa yar hooseeya gurigiisaa kaa hooseeya oo kale maalan meel kalood biyiiska iskaga shubtana ma haysatid majaroorkii aad mariso inaad markaa gidaarkiisa usoo dido ad u baahato wixii markaa ka kusoo dhaca ilkiisa ay maraan waad ku heshiiseen lacag iska bixi buu ku yidhi ilan waxaad isticmaalaysaa saqafkaygii iyaduna waa caadi baa la yidhi o way bannaan tahay maxaa yeelay dee waana arrin baahidu ay keensanayso milkul keyrki oo la isticmaalayana ah oo qofkani aanu xaq ulahayn marka de way banaanaatay in qofkii la wax iska bixiyo soo marso wa kaana dalika marka waa in waxaa la garanayo waxaa loola jeedaa la yihi meesha majaroolka uu kusoo hagaagayo la marinayo iyo tuulka iyo cardiga iyo cumqiga iyo macrifatu qadri sathi aladi yanxadiru minhu lma intaaba waa la doonayaa baa meesha dherarkeeda biyuhu ay marayaan iyo ballaceeda iyo sidoo kale sadxiga biyuhu ay kasoo dareerayaan inta guriga laftii sadxigiisa la garanayo oo de maarata markii sadxigii uu wen yahayna biyo badan buu keenaya saqaf weyn markuu yahay biyo badan buu keenaya markuu yar yahayna biyo yar buu keenaya markaa majaroorkan waa biyaha inta biyaha kusoo shubaysa iyadana waa in laisla garanayo walaa yajuusu ma banaana an yaftaxa kawatan fi xaai ljidaari an yaftaxa inuu furo kawatan daaqad fi xaai ljidaari fi xaai ljaarine jaarka gidaarkiisii inaad daaqad iska dalooshato ta kuma banaana maxaa yeelay waa maalul maalulgayr xoolo kayr baad duminaysa marka haddaad doonto kawadu tu fura bayaanay noqonina gidaar ninkii saaxiibka ahaa uu leeyahay uu ku ogolaaday inaad adiguna gurigaa ku qabsato inaad maaragtay eh, meel yaroo aada wax dhigatood qayb dalooliso marka dibaba dibadda uma baxaysidba oo gurigiisii uma gudbaysid lakin waxaad u baahantay meel yarood alaabaha saarsaarato markaa deetana in yar baad waad yar qoraysa gidaarkii baad meel ka yar qoraysaayo waxaa ugu talagela meel aad alaabaha iyo wax dul dhig dhigato ka samey inaad istiraahdo laguma ogolo il waxaad adigu leedahay maahe bal xataa masaamiirtii iyo wixii dee maaragtay lagu garaacay wax lagu dhadhajisanayay ayaan lagu ogolayn ilaa uu isagu kuu fasaxo walaa fii xaaitin mushtarakin gidaar la wadaleeya adiga qof kale aad leedihiin iyadana waxaasi ma banaana ilaa biidnihi inuu qofkani kuu idmay mooyaane waxbaan iskaga garaacayaayo meel walba isbaal ka taagaya sax maaha waa inuu qofku kula ogol yahay wuxuu yihi wain xasalat lahu aksaanu shajaratin fi hawaa'i gayrihi wain xasalat lahu haddii qofkii ay u timaado aksaanu shajaratin geed laamaheed fi hawaa wain xasalat hadday timaado dhe waayo lahudan xagga dambe inuu iska dhigaya aksaanu shajaratin lahudhe geed isagu uu leeyahay laamihiisii hadday u gudbaan fii hawaa'i gayrihi qof kale hawadiisa fa tuuliba la yidhahdo laga codsado biisaalatiha inuu gooyo lazimahu dalika xaq baa loogunaya oo ku waajib gurigaaga geedkii ku yaalay iyaa intuu iska dhagaa dadkii kale daaradoodii galay waa naga qabsa geedkaaganaa lagu yihi dee xaq baa lagugu leeyay inaad markaa iska aad ama ka goyso ama aad kasoo weecsato iyo dee xaq lagugu leeyay fain imtanaca hadduu diido kaana lisaaxibi daari qacuhaa ninka gurigaa kale ee hawadiisa soo galay lihi wuxuu awoodo iska gooyo laamaha meesha soo galay inuu iska gooyo deetana laamihi buu qaadanaya may xaggaasuu isaga tuuraya ninkaasaa deere isagu shaqo kuma laha xaggaasuu isaga gudbinayaa isagu ma qaadanayo waxaa la yidhi adaba goyntaasi waa haddaanu laabi karin hadduu sidaa isaga yar laabi karayo de uu iska laabaya waxba goyn maayo wain saalaxahu canhu hadduu ninkii geedka lahaa laamihii kala heshiiyo ninkan calaa calaaciwadu war waxbaan iska bixinayaa laamaha iidaha uu yidhaahdo gurigaaga haw soo fidaane lam yajuz ma banaana maxaa loo diiday waa hawade hawaa la kireeya hawa la kireeya maynaan ogolayn fain waayahay wain kaana lahu daaru hadduu qofkani guri leeyahay fii darbin gayri naafidin wada aan gudbayn ayuu guri kuleeyahay wa baabuhaa albaabkeeduna fi aakhiri derbi halka waddada laga soo gelaya maayo xagga u dambaysa ee waddadu kasoo xidhan tahay ayuu albaabkiisu ku yaalaa fa araada wuxuu doonay an yuqadimahu ilaa wasadihi albaabkaa intuu iska xidho inuu xaggan laga baxayo usoo durko albaab kale uu dhinacan kale ka furto waayahay aw awalihi amaba bilowga horeba uu yimaado jaaza way banaan tahay qofkii albaabkiisu durugsanaa ee halka waddada laga soo gelayo uu ka fogaa inuu soo dhawaado loo diidi maayo sababtu waa maxay waxaa yihi qof waliba wadadan inta uu xaqa kuleeyahy waa marka meeshaa laga soo gelayo ilaa albaabkiisu xaq uleeyay wixii albaabkiisa ka dambeya isago aquma leh marka hadduu soo durkayo dee xaqiisiibuu qeyb ka tanaasuleeyey waxba loo diidi maayo wain kaana fii awali darbi haddii laakiin isaga albaabkiisu halka laga soo gelayo uu xigay faaraada uu doono an yuakhirahu inuu dib dhigo ilaa wasadii dhexda uu keeno aw aakhiri ama xagga dambeba uu geeyo lam yajuz loo ogolaan maayo yani ilaa biidnin weeyi inay kuwa kale ufasaxaan mooyaane maxaa yeelay de xaqu intaasuba markii hore lahaa imikana inbuu ku darsanaya ku darsashadaasi waxay u baahan tahay in qolyihii hore ay ufasaxaan qolyihii lalahaa marka kuwii xaggan ka xigay ayuunbuu de ubaahanaya inuu idan weydiista kuwii aggaa ka siigay de kuwaasi kuma kumalaha iyagu meeshuu udurkayo iyagu meel ay shaqo kuleeyihiinba ma aha horaynu usoo suurayna masaaishani de qofkii markaa taswiirteedi arrimaheeda ubaahan shujaaci iyo meelaha ku nool wain kaana ahru daarihi ilaa darbin laa yanfudu haddii qofka gurigiisu uu kasii jeedo wado aan gudbayn marka gurigiisa dhabarkiisii buu yidhi guri dhabarkii inaguma sheegne maaa aggiisa dambe wain <laughs> kaana dahru daarihi gurigiisa siijeedkiisu haddii uu yahay ilaa darbin laa yanfudu waddo aan gudbayn ayaa gurigiisa siijeedkiisa ah ya fa araada wuxuu doonay an yaftaxa baaban inuu albaab u furto ila derbi wadadaa aan gudbayn inuu isaguna albaab u samaysto ayuu u baahday lilistidraaqi si uu halkaa uga baxa markuu doono lam yajuz looma ogola isagu waddadii caamka ahayd buu kusii jeedaa dhabarkana wuxuu ku hayaa waddo yaroo aan gudbayn oo albaaba ku jeedan oo dad leeyihiin wuxuu doonayaa markaa inuu albaab furto oo isna wadadan gaarka ahna uu albaab ku yeesho tan caamkaana matalan albaab ku yeesho looma diid looma ogolaanayo waa laga diiday maxaa loogu diiday de wadadan dad baale yaa yaale dadka albaabadooda kusoo jeedaan baale adigu albaabkaaga kuma soo jeedo dadkii wadadan ahaa kumama jirtid adigu marka dad baad doonaysaa waxoodii inaad la wadaagto sawma de waa inaad idan uga qaadatay uga haysta iyaga waayahay wain fataxa haddaba haddii uu furo ligayr eh, stidraaq albaabkiibuu furayo wadadiibuu doonaya inuu albaab kusii jeediyo laakiin waa ligayr stidraaq waar ma maraya bu yii waar ma maraye albaabkun baan meesha ku samaysanayaae ma marayo faqad qiila waxaa la yihi way iska banaan tahay mar haddaanu ka gudbaynin oo nimankan waddadoodii la qaybsanaynin dee gurigiisi unbuu qeyb dumiye maxaa inaga galay ninkan albaabka furay saw gurigiisii un qeyb buu dumin gurigiisii un buu wax ka saaray u qeyb dumiyey inaga dhib inooma geysane hala fasaxa baa la yidhi mar haddaanu soo marayn waa muctamadka waayo wuxuu xaq u lahaa hadduu yihahdo gebige gidaarkayga agga dhinacan waa duminaya gebigiisaba macid baa u diidi lahay dee waa saasoo oo kale baa waqiila waxaa la yihi waa weji kale oo isaguna xagga qiyaaska culuse laa yajuusu ma banaana maxaa yeelay de qaacidadu waxay ahayd maa xaruma isticmaaluhu e xaruma itikaadu soo maha waa mancu ya ya maa ya xadra iطaain jalab mancu ficlin yaqtadii man caala maykaas waa laba kale waxaan doonaa maa xaruma isticmaaluhu xaruma itikaadu iyaduna wa idinku jirta ujuusada wa idinku jirta uma ladi isticmaaluhu muxaramu kadalika itikaaduhu yuxaramu uma ladi isticmaaluhu muxaramu kadalika itikaaduhu yuxaramu wixii isticmaalkiisu xaaraan yahay itikaadkiisuna waa xaaraan albaabkan maanta isticmaalkiisu waa maxa waa mamnuuc soo ma inu isticmaal albaabkan looma ogola de wadadan maro itiaadkiina de waa inuu isaguna xaaraan noqdo sa daraadeed imaam nawowi kitaabkiisa raduaalibiinka ka dambe wuxuu odhanayaa huwa afqahu xagga fiqiga marka la eego isagaa fiqigii waafaqsan laakin haddana muctamadku waa halkaas labadan waji xaqiiq ahaan waa labadii wajiye ku jiray itikaadu aaniyat dahabi walfida so wajhayn kumay jirin waa wajhaynkii un lakin halkaa dee qaacidaydanu raacnay halkana qaacidada waa la khilaafay wuxuu yihi in kaana baynahumaa xaaitun waaqicun wain kaana baynahumaa hadii u udhaxeeyo labadan qof laba qof baa waxay wadaleeyihiin xaaitun gidaar bay wadaleeyihiin waay waaqicun ama fawaqaca sida qaar ku qoran fawaqacadaa fiican yah cafun cibaarad yar baan hayo kaygaa qadimayo meelaan meesheedii ahin ku qorayo inaan halkeedan usoo gudbiyaan doonayay marka wuxuu yihi wain saalaxahu hadday haddaba heshiis la galaan ahlu derbi dadkii wadada yar lahaa biciwadin hadday waxoogaa ka qaadaan oo yidhahdaan iska mar hadaba jaza way banaanta intay waxoogaa ka qaadaan haday hadaan iska soo mar dee way banaanta xaaladayda loo diidi maayo sidoo kale haddaynu dhahdin albaabkaba ma furi karo deetana sulxi ay kala galaan inuu furo de way u banaanaanaysaa marka inuu furo iyo iyo inuu maraaba wain kaana baynahumaa xaaidun laba qof hadday gidaar waayahay oo deetana fawaqaca uu dumo aw liaxadihima ama midkood baa lahaa alculwu xagga sare dabaqa sare walilaakhari ka kalena wuxuu lahaa asuflu dabaqa hoose wa waqaca saqfu baynahuma laba eh, saqafkii udhexeeyey labada dabaq iyaaba dumay fadacaa axaduhumaa mid baa wuxuu ku baaqay saaxibahu kii kale ilal lbinaai waar ila dhis buu yihi meesha aynu dhisno wamtanaca alaakharu kii kalena iga daa qarash iska gelin maaye buu yihi fa fiihi qawlaan laba qowl baa ku sugan asaxuuma midka sixada badani annahu laa yujbaru caleyh lama qasbayo ninka yidhi anigu qarash iska gelin maayo kolka hore wax badan iguma filayn laba nin oo laba dabaq kala degan midna dabaqa sare degan yahi midna dabaqa hoose midna kaa saruley midna kaa hoosuu leey dee gidaar baa udhexeeya saqaf midna saqaf ah midna dhul u ah, ayaa udhexeeya kii dumay kii xagga hoose ku jiray baa yihi ila dhis ama kii xagga sare joogay baa yihi war aynu dhisno kii kalena wuxuu iga dah ma la qasbayaa kan diiday mise la qasbi maaya hadalka jooga halkaasaa fiqigii uu markaa eegay mid wuxuu le waa la qasbi maxaa loo qasbaya dee nin baa ku dhibaataysan oo waxa weeyaan eh, xuquuqdiisi dayacmaysa haddii aan la qasbin ka kalena wuxuu leeyahay waa ka muctamadka ahe eh oo ma nin baa loo dhibaateynayaa si nin kana dhibaatada looga qado waxaaba laga yaabaa kani inuu khasaare ku yahay dhisidiisuba guriga dhisidiisuba isaga inay khasaare ku tahay baa laga yaaba faaidaba isaga aan igu marka ma nin baa si dhibka looga ilaaliyo miyaa nin kala dhib ka kahor wuxu le laa darara walaa diraan kadambena dambena wuxu le addararu laa yudfacu bidararin mili marka muctamadku wuxuu leeyahay addararu laa yuzaalu bidarari dararka darar laguma zuuliye waa ninkaas hadduu dhisanayana ha dhisto haddii kalena ha iska daayo wain araada marka ka kala ta horana suurada hore wain kaana baynahum xaaid de waa laba qof oo matalan gidaar isla lahaa labadooda guri markaa udhexeeya gidaarkii labada guri udhexeeya ay wada lahaayeen baa dumaya ama dumayba marka mid baa yihi aynu dhisno midna wuxuu yihi ma doonayo iyadana wa xukunkaasoo kale bay qaadanaysa wain araada axaduhuma midkood hadduu doono an yabniya inuu dhiso lam y fain araada fain araada axaduna midkood hadduu doono an yabniya inuu isagu dhiso lam yumnac minhu loo diidi maayo mid baa markaa soo qaatay oo dhisaya hadduu ku dhisayo alaab isagu uu leeyahay jaajuurka isagaa keensaday dhagaxaanta isagaa keensaday qalab isagu uu wax isagu uu leeyahay material isagu uu keensaday hadduu ku dhisayo loo diidi maayo hadhowna gidaarkii gidaar isagu uu leeyahay ayuu noqonaya markaa kii xagga sare hadduu dhiso uu meeshii hagaajiyo si fiican wa shaqeeyo de gidaarkii isagaa iskale laakiin dabaqii hooseyaa leh kii kalaa iskale wuu soo gelaya u seexanay waxbana kumuu darsanin oo dabaqa halkaas saarida isagu mu dhisin de wuxuu laha gidaarkaagii miyaan taafta anigu hoostan iyo dhulkaygan aan soo galay dhulkaygii baan seexanaya albaabadaydii baan soo gelaya anigu waxaagii maan taaba shaqana kumeli waa caadiya waa la ogoliya soo garan maysi haddii markaa eh, kii hoose laakiin uu dhiso kana uu doonayo inuu markaa de soo furday waa le wax iska bixi ila ninka gidaarkiisii baad ku isticmaalaysaa ninkan gidaarkiisii ayaad isticmaalaysaa gidaarka ninkana iskale waaya wuxuu yihi haddaba wain fain banaahu hadduu haddaba kii dhisay ku dhiso biaalatin lahu alaab isagu uu leeyahay material isagu uu keensaday fa huwa milkun lahu isagaa iskale yanfaridu bihi isagaa la gaara ka kale waxba kuma laha waaya wuxuu yihi in banaahu hadduu ku dhiso bimaa waqaca wixii dumay ee min alaalati marka hore aaladii duntay uun dhagxaantii wixii soo dumay unbuu isku hagaajiyey markaasuu dib u dhisay horta marka hore wuxuu u baahan yahay de in loo idmo ila wixii markuu dumo waxaan dumay waa la wadaleey ciidan iyo iyo jaajuurkan iyo waxaan meesha yaalla waa la wadaleeya haddaad doonaysa inaad ku dhisto waa inuu kii kuu ogolaado ilan waa tasaruf fi milki fi lmilki lmushtaraki idan baad ubaahanta oo hadduu ku diidu yah ni anigu inoo kala qaybi ciidan iyo waxaa inoo kala qayb intada meel kalaan la tegayaabe xaq buu uleeyay marka haddaad doonaysa inaad tii ku celiso waa inaad idan uqaadato deetana fa huwa mushtarakun bayn markaa saa dhistana fa huwa mushtarakun baynahuma sidii aad horeba u kala lahaydeen ayuun baad isula leedihiin oo ninkii gacanta bixiyey ee meesha maaratay isagu ka shaqeeyey wax gaara ma yeelanaya haddaanu marka hore shardisan hadduu laakiin shardistay xaq buu u leeyay wa in istahdama haddii uu markaa ku sigto inuu dubo gidaarkii la wada lahaa ayaa halis ku jira marka istahdama wuu dumine laakiin wuu dumi rabaa weey inuu dumuu doonayaa wey dubitaan buu ayuu dalbaday wain istahdama hadduu dubi rabo laakin aanu weli dubin fanaqadahu axaduma deetana midkood uu dubiyaba gidaarkii dubi rabay ujbira calaa icaadatihi waxaa qasab lagaga dhigayaa inuu dib u dhiso waayo gidaarkii taagan baa dubisay baa lali wa qiila waxaa la yihi huwa ayضa calaa qawleyn mayane waa laba dariiqa ku jira dariiqa waa dariiqada shaku rajaxayo wuxuu leeyahay waa lagu qasbayaa inuu dib u dhiso waana qasab waana qawlan waaxidan dariiqada labaad waxay leedahay may masaladan waxay la mid tahay masaladii hore uuno labadii qowl baa ku jira ee midna uu odhanayey waa lagu qasbayaa midna odhanaya lama qasbayo muctamadkuna uu ahaa lama qasbayo dariiqadan dambaana rajaxan muctamadkuna waa ninkii lama qasbayo oo de waayo gidaarkii uu dumiyey waxaa laleeyahay arshi baa laga qaadaya isagoo dumi raba iyo isagoo dumay baa la qiimeynaya hadday wax isdhaamaan intii ay isdhaameen ayuu qeybtii ka kale uu lahaa ka bixinaya saas weeyi wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamed wallah aclam